shadheer asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye gudaan gacalka maqlaayow galab wanaagsan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 adiga qudhaada galab wanaagsan naqaankay saaxiibada barnaamijka sidoo kale egan mm-hmm. waxalana galab wanaagsan soo dhawowka galabta kusoo dhaweynayalabada baryaanu ku arkay saasaan kuu soo dhaweynaamartimartiyabarnaamijkeeni qofka hadduu labadoo maalin kaa maqnaado ha isleedaha isbedelinu jiro mm-hmm. saasaan kuu dhahay marka ah, ogahay in halkaanu ay tahay mm-hmm. hoygaagii waayahay barnaamijka alaab waxaan ku daafuranahaa dhankai kaalimaha sugaanta maxaad mhm. noo soo qabanaysaa maadaama de ani martaa iga dhigtay mhm. <laughs> mhm. waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo cumar dhuule heestan waxaa la yidhahdaa waa jacayl awoodiya waa jacayl awoodiya awoodi eragaas duqoobi maa laga wadaa <laughs> waa arkeena heestaasoo wareegeysan وأدي الدرادات aainkeejuuga جو cumar dhuulle ereyada waxaa ka mid ahaa aan adduunka joogi e, e, eh. eh, <laughs> ha igeynin aakhiro haye nuxaaba malakamuudka minu gacanta yani sababa ay noqon sababa ay noqon mhm. jacayl loo laakiin mala arko weli waa loo dhintaay qadar kale ama aheetee qadarna waa dhici haye <laughs> laakiin inta badan mhm. sababta waay mugda mhm burhaana jir wuxuu yidhi gabar mhm. weli jecel isku disha lama arag anaga jaceylku isku dilnaa an waxaan gabdhaha intaa la badan marka maya mhm. gabdhaha inta badan marka la fiiriyo mhm. raga waxaa laga yaabaa inay ka ilowsha dhow yihiin ah oo sidaas aad ku fududayseen hawshii anagu laga yaabay inay nagu qaadatay sanado <laughs> inta qof ee umaankooda waxyeeleeyay ee mm. markii aad taariikhdooda baarto laguleygabar jeelaa lagu leeyahay <laughs> tira male idinka ogaan hal xitaa laydinka helawaa la ogeyn miy ok mm. waayahay cumar duule ayaa ku luuqeynayay heeskaasi mhm. barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna daafur u ahayd aad iyo aad de waa dhankayga waa dhankaagii eh. waa tahay waxaan noo soo qabanayaa bootanow hees ay ku wada luuqeeyaan yaasiin axmed digfeer iyo sidoo kale siraad cabdulle ugaas heeskani waxaa la yidhaahdaa cusri shacbi adduunyada cusri lagahama waaye tanu laba cidoodii cajabiyo adduunyada cusri lagahama waaye tanu laba cidoodidhi ciltiree ku filan iyo noqo curaadu kaca oo kala dirir xidhiidhiga garabiba noqonin ciltiree ku filani noqo curaadu kaca oo kala dirir xidhiidhiga garabiba noqonin igacayn wareegtaay waxaygaala sii culus igacayn wareegtaay waxaygaala sii culus ciblow inteediyo caloolxumada haysiyo isciil kambigeede igacayn wareegtaay waxa igaala sii culus igacayn wareegtaay waxa igaala sii culus cebla uu inteediyo olxumada haysiiyo isciil kambigeede waa inan yahay talo talo talaygu caddaatee maxaa waa inan yahay talo talo talaygu caddaatee hawada leh cabsi cirbada leh mudaya hawada leh cabsi cirbada leh mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maleedo caashaqa mabiisa dawadale cabsiye cirbadale mudaya dawadale cabsiye cirbadale mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maleedo caashaqa mabiisa rag inuu cataaba ceebtiisa weeye waa inuu sidii caadow rag inuu cataaba ceebtiisa weeye waa inuu sidii caadow go'in badad ceebla wahidiideeu caloolakaade cirka kuguma kuma go'in badad ceebla wahidiide andhuftiyo ilaahi cidda ka abuure candhuftiyo ilaahi cidda ka abuure kaa dhigay cadnooliyo cawada aada taasho haysku beerine ciriq haysku beerin candhuftiyo ilaahi cida ka abure candhuftiyo ilaahi cida ka abure ka dhigay cadnooliyo cawada aada kaasho iriq haysku beherine ciriq haysku beer cisbitahalka ruxyaal cashiq lama gudboone isbitaalka rux yaal ilaan ilaan cashiq lama gudboone waxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adeer waxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adeer isceel heli itaalka calwasadka daayo isceliceli itaalka waxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adeeg waxaan kaa ha cadibin nafta adeeg isceelceeli itaalka calwasadka daayo iscelceli rabbi ilaahay cumrigaaga dheere arabna kuma bado canabe ilaahay cumrigaaga dheere arabna kuma bado xoree cadaabku ha ku seexan ciilbeeri curudkeedu wiliyo waana liinuqoka ha ku seexan ciilbeer cudurkeedu weydhiyo cadowgaaga kuu daran cadwioo hahdiisiiyo cadowgaaga carabkiisu kuma karo caashiqu sawaabalo ciyaar uu ka weye ciyaar uu ka weye cadowgaaga ku daran cakuyioo hadiisiiyo cadowgaaga ku daran cakuyioo hadiisiiyo carabkiisu kuma karo cashaqusawaadayo ciyaar u ka weye ciyaar uu ka weye nacawaynan yahay waa inan yahay talo talo talayku cadaatee dawadaley cabsi arbadaley mudaya dawadaley cabsi arbadaley mudaya caashaqama biisa caafimaad maleedu caashaqama biisa dawadaley cabsi arbadaley mudaya dawadaley cabsi arbadaley mudaya caashaqama biisa caafimaad maleedo caashaqama biisa casharlay isudhigaa iyo dawalay iscabsiiyo xirfad loogu talagalay casharlay isudhigaa iyo dawalay iscabsiiyo xirfad loogu talagalay hadduu jiro inteen cududa ka duray calirkaaga dhayi jiray cudurkaaga la xarbiyey cashaqa ah hadduu jiro intee cududa kaa duuray calurkaaga dhayi jiray cudurkaaga caafimaad laalehe cilmi looma aaseen hadday cidi dawayse hays caalool xumaynin caqilow adkayso caafimaad laalehe cilmilow ma aase caafimaad alaalehe cilmilow ma aase hadday cidi dawayse hayscaalool xumayni caaqi loowadkayhiso caqilowadkayso cisbitaahalka ruxyaal cashq lama gudboone cisbitaa halka ruxyaal ileen ileen gudboone waxaan kaa ha cadibin nafta adeer waxaan kaa ha cadibin nafta adeer isceelceel litaalka calwaasaad ka daayo iscelceli itaalkawaxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adee waxaan kaa ha cadibin nafta adee iscelceli itaalka calwaasaad ka daayo iscelceli kaalka waa tahay xuseen axmed digfeer ay qayb ka ahaayeen ereyada waxaa ka mid ahaa waa sheegeyno hadda dilkii aan sheegeynay caafimaad allaalehe cilmi looma aseen haddii cidda weysee mhm. hays calool xumeyn xaqiloo adkaysodaaweyse hadiiba jiri karto boodharin loo asencashaq eh. <laughs> eh, mhm. inta badan rabitaan waay Ah. lama daaweyn kar markahaddii isku dayi lahayn malaa waa lasoo saari lahaa eh, weli waxaan u malaynaa suuragal ma noqon karto biniaadamkii in maamula noqonaysa haddii laisku dayo in rabitaankiisii la farageliyo mhm. mana shaqayn karto mhm. waa tahay barnaamijkeena gala wanaagsan ayaad weli dhegeysanaysaan waxuuna idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ifraahay mhm. jacaylka waxaa ku lamaano masayr haddii jacaylka Ah, laisku dayi lahaa hataa daawo in loo raadiyo mm-hmm. maseerku talo daawo ma yeelan doona maseerka haddii isigana loo raadiyo la heli karaa <laughs> laakiin ase adag <laughs> la yirahdo labadooda la daaweeyo yaa adkaan doono maya qofka qofka oo laga masiirale meesha laga saara daawadiis inta salewaasi kaasinbalwaamiya laakiin marka qaar waxaa jirta qofka mm. siiba dumarka in humaag waxa la dhado ka maseeraan aan jirin <laughs> humaagooda ka cararaanba qof hooskiisakoley waxbay aragtay meel cidlo ah qofka qaylinaysa waxaasleeya ma jirto tuun gale eh, tuunka fiiri mm. waxyaaba waxaa jira muugta shakiya oo adigada ifraax aadan hubin mhm. oo laga yaabo inaa isleeda waxaas amay dhacaan dhacaan yani mhm. lacalla inta badanna meelaha qaar maseerka wuxuu ka dhaca mhm. wax la isleeyahay amu hadii ka waran ada guriga iska jooga intaad weysaa istiraad xilligan amuu nagla fadhiya <laughs> ma sheedaanka markuu ku sheekey waana dhacdaa mararka qaar waa laga yaabaa way dhici laakiin mar kastaba waxaa fiican dhanka wanaagan inaa fiirisid inaa xaggas ka fiirisid oo mhm. wixii soo socda waxba kaama gelin yaa kula tashanaya hati raaxay wax kaatan weynaa kuwada oo jacayl la yidhaahdo hadiiba aad ismaamuli karta isaga laakiin masiirka lagu sheegaya laftirkiisaaba jacayl ahba qof aadan jecleen looma maseyro waayahay mhm. dhanka kalimaha sugaantan kusoo nasanaysnaa markaa ifraaxay waxaan noo soo qabanayaa heesay ku wada luuqayaan farxiyo fiska iyo cabdifataax yari la waxaa layihahdaa shimbirba shimbirkiisa hala duulo adeena isla doonay isla doortay qulubalcarafilahayo labadeena

isku duuban intina u midaysan dadabkan ma rumaynay jacaylku waxaa gaadha iyada aan daalin innagoo isku duuban intina u midaysan dadabkan ma rumaynay shibirba shibirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo shibirba shibirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo la torta

dunidoo dhan darayga ugu diiran jacaylka una daaqo ayaan kugu deeqe gacanoo daawo ubaxa dunidoo dhan darayga ugu diiran jacaylku shimbirba shimbirkiisa hala duuno qof walba kala dooqa halo daayo shimbirba shimbirkiisa hala duuno qof walba kala dooqa halo daayo labadeena laysu doonay laysla doonay laysla doortay jacaylku waa dad dembiba ma galo dowladuna ma xirto dembi ma galo waa dad dembi ma galo dowladuna ma xiraan dad aad dembigelan ma jiraahe <laughs> eh, yacni siduu dadku ula nool yahay mhm. marka loo fiiriyo sababtoo ah isagu uun dadku keliya ku dhaca jacaylku maxaa dugaagma ku dhacmiya dugaag jacaylka ayaga eh, laftirkooda waysan hadlayn laakiin ha eh, lagama sheekeyn karo ayaga hmm. qudhooda xitaa waa isku maseeraanoo eh, dugaag xitaa ah, waxaa jira xayawaano u gooni ah u badanaa jiraan marka hadda jacaylku waa dad marka mm-hmm kelmadaas eh, ah waa inaa xataa ayaga kusoo darnaamwayahay <laughs> eh, dowladu ma xidho mhm. taas laakiin sax waa muhu xidhi karto de wax nooloo socda arki kara ma aha oo ah. sababta loo daaweyn waayo mhm. laakiin nacaybka mad arkaa nacaybkana oo sidoo kale malaha <laughs> laakiin isku mid ma aha mhm. nacaybka roon waxaa laga yaabaa mm. hadaad wax necbaysato mm-hmm. waxaas aad nacday ah, ah. yani marka mm-hmm. ilowsho mm-hmm. sheega la necibyahay sheega la jecelyahaynacabka eh, aad u roonaa isla maantaba <laughs> eh, barnaamijkeena eh, dhamaarta degeystayaashan waa mahad celineynaa waxaan kusii siqaynaa gabagabadii barnaamijkeena amba aanba joognaaba maxaa leedahay dhegeystayaasheen saaxiibada galab wanaagsan waxaa leenahay waad ku mahadsantihiin la jaanqaadka barnaamijkayaga aad kaga mahad celinaynaa iyo farsamayaqaanka barnaamijkeena farsameynaya naftirkaaguna waa mahadsan tahay aad iyo aad adigaa mudan ah, gabagabada heeska mhm. maxaa noo soo qabanaysaa saaxiibada noga tegeen mhm. waa dhankaaga faaxay aniga iisoo leexisay adigan kuusoo daayay maxaa noo soo qabanaysaa waa tahay eh, dhegeystayaasha waxaan uga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan magool iyo maxamed axmed kuluc heeskan waxaa la yidhaahdaa dhoof wahagaag hagaag saaxiibayaal guud ahaan barnaamij kale wanaagsan heestaas ayaa u dambeysay intaa ku kulmi doona midkan midkiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo acaylkani dhaalrogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii hadaad iga dhaqaaqdebal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhhhhhhh dhoob noole kulantee hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoob kulantee hadhantaalin caashaqa

dhiigu kama fulo dambal wada habeerku oo sidan dhaxal u yeeshu ay dexdegay ma guure ti dhalaalimo dhulku taako taako dhararti dhalaalimo malaa'iga ku dhowno wax ku dhiba ilaahay soo dhaweeyeku dhowro wax ku dhiba ilaahay soo dhaweeye gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin deeliyayni siira dhagsa meel walbow taga dheeliyayna sii raac dhagsa meel walbow taga dhdhof noole kulantee hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu e soo noqo soo noqo dhoobnoole kulantee hadhan taalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo yani dhaasna induxiyo wadnaha galay jacayl aan dhammaanayn jacaylaani dhaasna induxiyo wadnaha galay shaqaa daqsa waaanu soo noqon soo noqon dhowr nabaad ku sii joog haddan taalin cashaqa daqsa waaanu soo noqon sida laalimo dhaqaaq toobiya qaad dhulku taako taako dharar sida laalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhawe ku dhowro wa ku soo dhaweeye gaadidkana midaan dhicin gaadidkana midaan dhicin deeliyayni siira dhaqsa meel walbowtaga deeliyayni siiraac dhaqsa meel walbow taga dhoob noole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu e soo noqo soo noqo kulantee hadhan taalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo ani dhaansa induxiyo wadnaha galay jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhibaya noqon soo noqon dhowr labaad ku cashaqa dhaqsa waaanu soo noqon soo noqon